الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu joognay fatrat اlwaxy iyo waktiga ay culammadu ku sheegaan inuu waxyigu waxoogaa kala go-ay ay ku tilmaamaan inuu ahaa wakti ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala inuu nebiga u diyaariyo inuu si rasmiya u aqbalo waayo waxaynu nidhi markii hore waxyi kusoo degay sifajaa buu ugu soo degay waxaanaynu soo tilmaamnay inuu aada u baqayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ama uu naxnaxsanaa kadibna khadiija iyo waraqata bnu nofal ay dejiyeen waxaynu kaloo soo sheegnay futuurkaasi waxyiga ama wakhtigaa u go-onaa in aaraa kala gedisan ay culammadu sheegaan laakiin min xayu sanad aan waxba ka asixin afartanka casho ibnu cabaas baa loo tiiriyaa qoliya qaarkoodna saddex sano iyo laba sano iyo badhi waxbay sheegayaan saaxibu raxiiq ilmakhtuunna waxaynu nidhi isagu markuu xoogaa isku duduway wuxuu ku tegeyba aragti ah wuxuuba toban cashayn ahaayeen oo waataynu koob iyo labaatankii ramadaan buu markuu xisaabiye uu qaatay inay tahay maalintu waxyigu soo degay ilaa iyo shawaal tobaneeyadaa casha ayuu waxyigu go-onaa buu leeyahy waktigaasi waa markay soo degtay yani fatuurkan ama waktigan waxyigu ayaynu sheegaynaa waa waktigii udhaxeeyey iqra iyo mudair qeybteeda hore intay soo degaysay culamaai siira ama culamaai tafsiir qaar ka midina waxay soo arooriyaan mar saddexaad inay jirtay laakiin markaa saddexaad waa aad bay daciifatay waa qisada ay usoo arooriyeen in nebiga su-aale la weydiinayey ruuxda iyo ay ka mid yihiin masaa'ishii kahafkii iyo waxaa la weydiiyey oo dabeetana insha allah intuu ilaabay shan iyo toban cashay qaaatay xadiidkaas isagoo daciif calaa kulli xaal waxay culamadu isku waafaqsayeen inuu futuur jiray waa kanuun iqra iyo iyo mudasir inta waktigii udhaxeeyey waxaana laisku waafaqsay inaanu wakti badanahayn walidaalika xataa ibnu xajar qoladan sanadaha sheegaysa iyagu sanadkood waa daciif walidaalika baa ibnu xajar laftiisu wuxuu ku tegaya inay wakti kooban ay ahayd kadib ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka soo socda xadiidkii saxiixulbukhaari siduu tilmaamayo isagoo ka yimid taxanufkiisii waa waktiga uu leeyahay saaxibu raxiiq lmakhtuun ashwaal bilowgeedaas bay ahayd isagoo ka yimi meeshii uu ku taxanusi jiray ama ku tacabudaya ama uu ku cibaadaysanay ku khalweynaya gaarka ugu baxayey oo soo socda ayuu wuxuu maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa loo yeedhay dabeetana wuxuu leeyahy waxaan eegay midigtayda waxba waan ka arki waayey waxaan eegay dhanka bidix waxba waan ka arki waayey xagga hore xagga dambe dhan walba waan eegay buu yidhi waxba waan arki waayey markii dambe ayaan kor eegay buu yidhi dabeetana dushayda ayaan waxaan arkay buu yidhi malagii godka igu yimi waa malakuljibriil oo kursi ku fadhiya bayna asamaa'i walard dabeetana faju'istu minhu rucbaa buu xadiidku tilmaamayay waana cabsaday buu leeya aad baan uga baqay ilaa aan dhulkaba ku dhacay dabeetana khadiijo ayaanu imi buu yidhi anigoo le zamiluni zamiluni dairuni dairuni wasubi calaya maaan baarida anigoo le baan imi buu yidhi iddada iddada iddada oo biyo qabowna weliba igu shuba anigoo sidaa le ayaanu imi buu leeyahay khadiija waa la daday markaasi markii la daday ee biyo qaboobayo wax lagu shushubayna waxaa soo degay aayaadkan qur'aana ee suuratu mudathir ugu horeeya oo alle subxaana wa ay leeyihi yaa ayuha almudairu qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka faahir wاrujsa fahjur aayaadkaas baa soo degay walaa tamnun tastakir oo ilaahay subxaana wa tacaala uu mabdau risaala ugu dhiibayo yacnii iqra waxay culammadu yidhaahdaan nubuwada ayaa ku bilaabantay risaaladu ama diristiina tanbay ku bilaabanto ilaahay leeyey qum faandir yaa ayuha lmudair baa la yidhi war midkan istuuduubayo qum faandir kac baa ilaahay leeyay subxaana wa oo faandir dig yani kan istuuduubayo baa ilaahay leeyay subxaana wa kaanamaa loo tilmaamayo waktigii dafciga iyo raaxada iyo hurdada iyo nasashadu iyo ceeshka haniiga ee mutaaxa ahi wakhtigiisii waa dhammaaday arrin weyn baa lagu farayaa kacodig waa sifo runtii qof kasta oo raba inuu xambaaro risaalada tan looga baahan yahay oo ah qofka risaalada xambaaraya inuu ku talagalo inuu xambaarayo arin aada u weyn oo aan isku cuntamin inaad nin guri noqoto iyo inaad nin gola noqoto yacnii nin guri inaad ahaato guriga iyo xaaska iyo carruurta iyo intan koobciso koolkooliso iyo inaad risaaladan xambaartaa waa isku adagyihin walidalik baa ilaahay wuxuu nebiga ku leeya yaa ayuha almudathir kan isduuduubayo baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala um kac baa la yidhi oo faandir dig oo dadka u dig waa shaygii koowaadee la faro inuu balaaq dadka gaadhsiiyo ka labaadee takliifkae aayaadkani tilmaamayaan waxa weeyaan wa rabbaka fakabir inuu isagu naftiisa ku dabaqo qadiyadda tan oo arrintu waxay ku kooban tahay ama ku duuduuban tahay inuu qofku ilaahay weyneeyo subxaana wa tacaala iyo ka dambeeyo idan dadkana u dig baa la yidhi adiguna naftaada ka bilow warabbaka fakabir alla weynay subxaana wa tacaala khushu bitacdiim oo cidna hala wadaajinin masaladaas waa masalo u baahan iyaduna ahlu dacwo inay aada ugu fiirsadaan oo ah waa madkhalka dacwada laga galo madkhalkan waa indaar iyo tacdiim alle subxaana wa tacaala in la weyneeyo oo dadka quluubtooda lagu weyneeyo qofku markuu caqiidaysto ee yaqiinsado ee uu rumeeyo weynida alle subxaana wa tacaala ayaa hogaansankiisu fududaanaya yani in badan waxaa laga yaaba abna saxwa jadida ah inay isku dayaan masaalixda waxaa laga helaya waxaan inay dadka in badan u sharxaan laakiin waxaa ka haboon in dadka lagu weyneeyo ilaahay subxaana watacaala qalbigooda haddii uu qofku ilaahay qalbigiisa uu ku weynaado wax waloo kalaba markaasi wuu ka hormarinaya shirki iyo waxaasoo dhanna wuu ka dheeraanaya idan madhalka ama meeshii la yidhi dacwada ka gal waxa weeyaan warabbaka fakabir walidaalika baa in badan qur-aanka waxaad arkaysaa iyadoo masaa'ilkaasi ilaahay iyo weynidiisa iyo tacdiimkiisaah in badan uu qur-aanku ka sheekaynayo yani haddaad u fiirsato qur-aanka imise goorba khalaqa asamaawaati waalarda ama sahara aleyla waannahaara ama waxa alla abuuray iyo qudradiisa iyo awoodiisa waxaa la yidhahdaa tawxiid arububiya markuu qofku si fiican u qoro ayay daba socotaaba tawxiid aluluhiya warububiya tawxiid aluluhiya wa alasmaai wasifaat yacni ilaahay weynidiisu markay qofka qalbiga degto ayaa addoonsiguna bilaabmaa markaa inuu qofku cibaadadana alle u keli yeelo subxaana wa tacaala wa hiyaabaka baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waa waxyaabihii nebiga la faray ee labaad maradaada aahirsa baa la yidhi hiyaabka kan culamada qaarkood waxay ku tilmaamaan ku macnawiya laakiin labadaba cumuumankiisa aynu ugu qaadayna wa dharkaaga faahir aahirso dharkaaga iyo jidhkaaga iyo najaasaadka iyo mustaqdiraadka ka fogow idan haddii muuqaalka sare uu yahay in la ahiro waxaad iska garanaysaa muuqaalka hoose in la ahiraana inuu ka wenye qalbiga in la aahir yeelo oo kow shirkiga iyo najaastiisu shirkigu waa najaaso inama almushrikuuna najas baa ilaha yidhi najaase ka weyni gaalnimo ma jirto idan najaasaadka macnawiga abaa ka weyn najaasaadka xisigaah yani najaasaadkan eh, layska uskagan iyo kaadidan iyo xaarkan iyo waxa kasii daran oo ka qurmuun oo ka kudaafad badan kuwa macnawiga ugu horeysa gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo wixii la halmaana saa awgeed baa alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wahiyaabaka faahir dharkaaga daahir yeel oo daahirnimadaasi ta muuqaalka sarena lagaa rabo ta qalbiga lagaa rabo oo ay ka mid tahay inaad shirkiga ka fogaato oo ay ka mid tahay akhlaaqda xun dhammaanteed inayd ka tagto walidalik baa iyada ilaahay gaar usi tilmaamo waxaa la yidhi warujsa iyo warijsa labadaba waa laba qiro saxiixe warujsa fahjur xumahana rujsigu asliyan waa cadaabka ama sakadka ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa wixii keenaya o dhanna ka fogow waxaa keenaya ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisuba waa macsidiisa waa ilaahay oo la caasiyo kaana ka fogow baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala idan qofka muslimka ah waxaa kaloo alla uu nebiga yidhi walaa tamnun tastakir masaladanina waa masale u baahan ahlu dacwa aayaadkan inay aad sharxooda u fahmaan baa ku fiicantay walaa tamnun tastakir ha galladaysan baa wax la yidhi adigoo badsiinyo ku raba yani waxaa la tilmaamaya waxaa kan inaad ilaahay dartii u qabato ikhlaas inaad u qabato hadduu noqdo tilka bitilka waxaad adna ku rajaynayso markaad waxaan samayso dadku yana inay ama ku weyneeyaan ama magac kuu yeelaan ama aad hanti kaga heshid ama aad caynka kaga heshid ajarkii aakhira waad waayeysaa walidaalika ba waxaa ku aragteen qur-aanka inta badan maa asalukum calayhi min ajrin isagoo nebi waliba leh nebi waloo lasoo dirayba wuxuu leeyahy war anigu hadda dan gaaro aan idinkaga leeyahy ma jirto ilaahay ku xidhma markaan idin leeyahy ilaahay ka cabsada markaan idin leeyahy danaan idinkaga doonayaa ma jirto idin melihi madax iga dhigta idin melihii daba socda idin melihii wax igu siiya idin mel jaah iyo mudnaan iyo waxba toona idinkaga dooni maayo waa sunati alambiya ducadda waxa fiican markaasi dadku inta badan bini aadamku tuhum iska qabaa ah war ninkan waxaan uu idinku yeedhayunama sharcigan uu leeyahy raacun arma isaga dani ugu jirtaa ama armuu madaxnimo ku doonaya ama armuu sidan ku doonaya armaadaas dhan waxay ku fiicantah in marka hore la sheegay inaad waxba kaga doonaynin walidalik baa ilaahay nebiga markuu u bilaabayeyba waxaa la yidhi walaa tamnun tastaktir ha galladaysanin adigoo badsiinyo ku raadinaya oo wax kaga doonaya walirabbika fasbir baa ilaahay ugu gebagabayy ariiqan haddaad marto waxa hubaala inaad dhib badan la kulmi doonto walidaalika wuxuu u baahan yahay sabir sabirku waa waxa shay inuu midho dhaliyo sabirunbaa u asala waxaan loo sabrinin ma midho dhaliyaan wax kasta oo la rabo midho la goosto in laga helo waa inuu noqdaa wax loo sabray oo loo gaadiiday laakiin haddaad xamaasada hore iyo xufxufta hore ku rabto wax waliba inay ku saxmaan waxba kuma saxmaan walidaalika baa ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walirabbika fasbir alle ama rabbigaana wixii dartii kugu soo gaadha ee dhib ee mashkiladee kaa hor yimaada taana u sabir ba ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala oo in badan u dulqaado aayaadkani markaa waxay tilmaamayaan waa laba qaybood qaybi waxa weeyaan balaaq iyo indaar laleeyahay dadka waxu sheeg qaybta labaadna waxa weeyaan wuxuu isagu ku dhaqmi lahaa iyo qaabku noqon lahaa qof kasta oo raba inuu dad waxu sheego oo diin xambaaraana waxaa looga baahay inuu si wanaagsan u fahmo aayaadka koowaad ee risaaladii nubuwada ka hadlaya runtii wax badan bay dadka u taageeraya nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaadkaas ayaa alla ku soo dejiyey dabeetana noloshiisii waxaynu leenahay labaatan sano in ka badan ama dhowr iyo labaatan sannadood ayuu qaa'im ahaa oo aanu raaxaysan oo u taagnaa inuu alle subxaana wa tacaala diintiisa dadka ugu yeedho oo dhibi ka soo gaadhay oo wax walo ka soo gaadhaba wuu ogolaa inuu ugu dulqaato waxay culammadu halkan tilmaamaan waxoogaa ay kaga warramayaan waxyiga iyo qaababkii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu soo degay waxyigu saynu hore usoo sheegnay waxa ugu horreeyey qeyb ah alru'ya saadiqa in riyo dabeetana dhacdadaasi uu sideeda u arki jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu riyoodo ah qaybta labaad waxay ahayd in uu malag qalbigiisa ku afuufo oo waa kii nebigu xadiiska masalan saxiixa ku tilmaamayey ina ruuxu lqudus nafata fii rawci annahu lan tamuuta nafsu xataa tastakmila risqaha faاtaquu اllaha waajmiluu fi طalb walaa yaxmilanakum istibطaaءu الrisqi calى an taطlubuuhu bimacصiyaة اllah fainamaa cinda allahi fainamaa cinda allah laa yunaalu ila biطaacatih yani nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi ruuxulqudusku oo malakuljibriil ah wuxuu rawcayga ama qalbigayga wuxuu ku afuufay inaan nafina go'i doonin arsaaqdeedu ay dhammaysato mooyaane arsaaq weligaa ha ka warwarin intii lagu katibay adigoo dhammaystira mooyaane naftu kaa bixi mayso kuna weydaaran mayso ee ilaahay ka cabsada buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo doonistana fiicnay siiya xaaraan iyo xalaal midkaad ku raadisaba intii ka badan mayso laakiin wuxuu nabigu leeyahy alayh salaatu wasalaam ajmilu alab doonista wanaajiyo xalaal ku raadiya oo rasqigaa naga raagaya yuu idinku kalifin inay ilaahay macsidiisa martaan ilaahay agtiisa waxa yaalla arsaaqda dee ilaahay baa bixiya ilaahay agtiisa waxa yaallana dee isaga raalli ahaanshihiisa lagu doonaa ilaahay inaad wax ka doonto haddana aada doonto inaad macsidiisa kaga maroojisataa way adagta idan maadaama ay gacantiisuun ku jirto cidda wax laga doonaya isagaa un tahay waxaa haboon inaad si fiican uga doonto oo si xalaala aada uga raadiso idan xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya nebigu leeyahay rawcayga ama qalbigayga ayaanu malagu ku afuufay waxaa kaloo qaab saddexaada uu nebigu waxyiga ula kulmi jiray ah inuu malagu ugu yimaado ka rajul isagoo ah oo si caadiya ah ula hadla oo saxaabada ag joogtaana ay maqlaanba sidii xadiidkii cumar ee macruufka ah wada garanaysaan lahaa nin maryo cadcad sitoo caynkaasoo soo galayo dabeetana uu ag fadhiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wax weydiiyo uga jawaabo markii dambe uu ka tegeyna uu nebigu ku yidhi kaasi wuxuu ahaa jibriil oo diintiina idin baraya oo xataa bacdu saxaaba ay leeyihin dixyat ilkalbi saxaabigii la odhan jiray suuraddiisoo kale uu ku iman jirayba qayb afraad baa jirta oo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam intay saxaabadu weydiiyeen siduu waxyigu kuugu yimaada ayuu wuxuu yidhi mila silsilati ljars dawanka yeedhistiisoo kale mida oo dhawaq kulula waana nooca nebiga ugu adkaan jiray calayhi salaatu wasalaam noocaas markuu waxyiguugu imanayana xataa iyadoo qabow oo barafku dhacayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhididku dacladiisa ay ka di'i jireen oo hadduu awr fuushan yahay ratigu wuu cuslaan jiray oo wuu fadhiisan jiray dhulka bale axad saxaaba zayd waa kii tilmaamayey maalin maalmaa ka mida iyadoo bawdada nebigu ay saarantahay buu ley yani adinka nebigu isagoo igu tiirsan ayaa waxyigu bilaabay inuu kusoo dega buu leeyay adinkiisiibaa intuu igu cuslaaday ayaan xeji kara ilaa bawdada iga kala jabi gaadhay buu leeyahy adinkuba way kala jabi gaadhay waana noocu ugu adkaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu waxyigu ku soo degayo nooc shanaad baa jira uu ugu soo degi jiray oo ah inuu suuraddiisii asalka ahayd uu ku arkaba taasina iyadoo laba gooro qurun bay dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil suuraddiisii asalka ahayd laba jeer unbuu ku arkay sida suuratu najmi baa ilaahay kaga warramaya laba jeer unbuu kula kulmay waxaa ka mida bay yidhahdeen waxyiga siyaabuu nebigu kula kulmay in uu alle subxaanaه wa tacaala u waxyooday fowqa asamaawaati sabc waa markii la dheelmiyey eealisra walmicraajkii markii nebiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam ee malakuljibriil meel go-an uu ku hadhay wuu dhaafay nebigu calayhi salaatu wasalaam cinda sidrati اlmuntaha wixii loogu soo waxyooday waajibaadka salaadu ay ka mid ahayd iyana qaabka gedisan bay ahayd xadiiu isra oo masaailka u sheegayana waxa weeyaan inuu alle toos ula hadlay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii nebi muuseba uu tooska ugula hadlayey siyaabahaasi waa siyaabaha ay tilmaamaan inuu waxyigu nebigu ugu soo degay mushaafaha miyuu u qaatay miyuu isagoo alle arkaya subxaana wa tacaala la kulmay masaladaas selafka waa isku khilaafsan yihin oo waxay ka dhambaalataa qadiyada ah nebigu alla ma arkay mise ma arag habeenkaasi la dheelmiyey laakiin sida saxiix ee raajixa ahi waxa weeyaan inaanu arag markaynu intaa soo dhaafno nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahaa muddo ayuu diintii faafinayey laakiin waxa uu faafinayay muddadaasi hoos muddadanuu hoos u faafinayay yacnii muu iclaansan ee dadka ayuu dooranayay wuxuu dooranayay dadka caqliga badan leh dadka dadku wax ka maqlayaan dadka isaga wax ka dhegaysanaya dadka rumaysan ee usilaya waa ku raacayaan markiiba mujtamac ayuu kala dooranayay markaasi fardi fardi iyo qof qof iyo midhmidha ayuu wax ugu sheeg sheegayay muddadaasi intay ahayd eh, wax sanadoo saxiix kuma soo aroorin inta badan dadku waxay sheegaan un saddex sannadood laakiin saddexda sannadood waxaa sheega waaqidi waaqidina waa mutaham iyo bnu isxaaqna biduuni sanad buu kusoo arooriyey markaa ma soo aroorin wax xadidaya beladari ninka la yidhahdo isna taarikhda qora afar sannadood buu sheegaa calaa kulli xaal in wakti noocan ay ku socotay jirtaa waa xaqiiqa iyadoo laskuma khilaafsana ilaa iyo intay nusuustii dambe waandir cashirataka alaqrabiin ay soo degaysa ama fastax bima tu'mar midaad tidhahdaba aayaadkaasi intay kasoo degayeen ama taxdiidka waktiga ah culamaai taarikh inta badan saddexdaa sanuun bay sheegaan laakiin min xayu alxadiid haddaynu sanadka eegno ma suguna sanad ahaan waktigaasi uu nebigu siriyada waxu waday ee uu hoosta waxu waday dad badan ama dad waxoogaaya ayaa diinta aqbalay waxaynu naqaanaa cumuuman dee ciddii ugu horreysay ee nebigaba dejinaysa iyo sheegaysa inaanu bele la kulmayna waxay ahayd khadiija ficlanna waxaynu leenahay khadiiji ciddii ugu horreysay oo saabiqiinta islaamta ayay ka mid ahayd waxaa kaloo cidda saabiqiintaee rumaysay nebiga ka mid ahaa sida xadiidka termadi uu sanadka saxiixa ku warinayo cali bn abi aalib oo la yidhaahdo toban jir meelahaasu ahaa wiil yar ahaa dad yaga hore uu rumeeyey waxaa ka mid ah zayd zayd ibnu xaarita saxaabigii la odhan jiray ee uu nebigu alayhi salaatu wasalaam markii hore tabaniyey ka caadadii carbeed siday ahayd zayd ibnu xaarita yani wuxuu ahaa nin isagoo meel maraya baa la afduubay dabeetana waa la qabsaday waa la gaday addoonnimaa loo iibsaday khadiijo akhiiran iibsatay dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam bay siisay nebiguna wuu tabaniyey markaa tabanigu waa caada aljaahiliya intaan qur-aanku soo degin suurat alxisaab aayaadkii ku jiray tabaniga mamnuucayay qofku intuu qof ilmo qaato inuu ula dhaqmo sidii ilmo uu dhalay oo looguba abtiriyo carabta caadadaa way iska lahayd yacnii ilmo asliyan aanu dhalin ayuu korsanaya haysanaya ilmahaasaa uu qaadanayaaba dabeetana waa loogu magac daray waa kan gaaladu ilaa hadda isticmaashay adabshanka ay ku tilmaamaan fi shariica laakiin ma banaana oo markii dambe waxya soo degay diidaya masaladaasi waa walaala diinle islaamnimo ku koriya laakiin qofna yaan aabihii laga dafirin ciddii dhashay unba dhashay wiilkaasi oo nabiga alayh salaatu wasalaam gurigiisa ciddii joogtaya isna wuu islaamay waxaynu odhan karnaa cumuuman xaafadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii joogay waxay ka mid ahaayeen dadkii ugu hor islaamay hadduu yahay cali o nebigu korinayey hadduu yahay khadiijo xaaskiisiiya hadduu yahay zayd ibnu xaarita oo ah ninkaasi uu nebigu tabaniyey xataa waxaa la tilmaamaa baraka muayman islaantii la odhan jiray oo iyana dee ahayd baa islaantii uu uga dhintay addoon aabihii eh, uga dhintay oo uu haystay islaan xabashiyada bay ahayd islaan madow oo xabashiyada laakiin waxay ahayd dumarkii dumarka ugu khayr badnaa mid ka mid ah kuwa dadku nebigu aadka u jeclaana way ku jirtay saxaabadii waaweynaaye macruufka ahaana way ku jiratay umuayman islaantaa la odhan jiray waana islaantii nebiga soo korisay ee soo xadaanaysay yani may nuujin laakiin way xadaanadiisa ayay ka qayb qaadatay waana usama islaantii dhashay usamata bnu zayd <clears throat> iyada lafteedu dadkaa hor islaamay bay ku jirtay khaarija beytihi markaynu eegnana dadka kale ciddii ugu hor islaamtay waa abubakr sidiiq saxaabiga la odhan jiray oo ay markii horena saaxiib ahaayeen waa dadkii ugu horeeyey ee islaama yaa u hor islaamay marka la xadido riwaayaad badan oo kala gegedisan baa soo aroora siday isugu xigxigeenna riwaayaad kala gedisan baa soo aroora walidalik bay culamada qaarkood waxay isku dayeen inay jamciyaan waxaasoo dhan ay ku jamciyaan fikrad odhanaysa dumarka khadiija ugu horeysay caruurta yaryar cala ugu horeeyey addoomaha dadkii ahaa zayd baa ugu horeeyey raggii waaweynaa ee mudakarkaana abibakar baa ugu horeeyey waa marka nooc min jamc ay isku dayayaan in loo ururiyo abibakar dadkan u horeeye islaamay inuu ahaa ibnu kaiir maalan wuxuu ka istimbaada xadiidkii sheegayay maalintii intay saxaabadu abibakar iyo axadu saxaaba baa murmay waxaan rajaynayaaba inuu ahaa cumar bn khaaab abibakr khayr allah siiyo saxaabi weyn buu ahaa saxaabadana dee muslimiintana nebi maxamed dabadii ninka u fadli badan buu ahaa laakiin nin aada kulul buu ahaa markuu cadhoodo nin aada u sharaarad kulul ayuu ahaa markaa maalin bay isqabteen cumar waxoogaabaa la yaro murmay dabeetana abibakr oo yaro xanaaqsan buu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cadhooday in abibakr laga cadhaysiiyo dabeetana wuxuu nebigu ku lahaa in allaha bacaanii ilaykum faqultum kadabt waar ilaahay baa dad iyo ikiin soo diray buu yidhi dabeetana waxay igu tidhaahdeen buu yidhi been baad sheegaysaa abibakarna waa runtaa buu igu yidhi run baad sheegaysaa ii buu lahaa abibakr yani nebigu calayhi salaatu wasalaam abibakr si gaar u ayuu ula dhaqmi jiray walidaalika buu saxaabadoo dhan lahaa abibakr marnaba gaadhaysa inay iska dhaafa ninkan hala ii daayo markaa waxayn leenahay ragga uga hor islaamay buu ka mid ahaa kadib abibakr ayaa isna sacyiyey oo islaamka dadka ugu yeedhayey qofka muslimkaa ah dhaqanka lagu yaqaana waxa weyaan wixii khayre soo gaadha muslimiinta kalena ugu gaadhsiiyaan islaamku saasuu ku faafay islaamka ma faafiyaan culama un yani culamada waa ahlulcilmigii masaailka cilmiga iyo wixii diinaya cilmiyaa la weydiiyaa laakiin qof waliba uu garanaya inuu dadka ku yidhaha war laa ilaha illa allah dhe iyo alla ka boqo iyo ilaahay caabud iyo macsida iska daa qof aan garanayna ma jiro idan qof kastaaba hadduu rabo inuu intan dadka gaadhsiiyo waa gaadhsiin karaa bal eh, in aad wada garanaysaan baa jirto in badan oo aan garanayni jirto haddaad rabtaan in salaada la barto inta masaajidka joogta salaadda saa loo tukado badiba waa taqaana in badanoo aqoonba saa loo tukadaa jirta intaa ducaad baa unoqon kari lahayd inaad salaada bartaan say u tukadaan iyo ilahay say uga cabsadaan iyo idan diintu waa shay u baahan dadku inuu wada ilaashado muslimiinta oo dhami walidaalika abibakar markiiba wuxuu bilaabay isna dacwo firfircoon oo inuu dadka kala gaadhsiiyaa dabeetana waxaa soo islaamay saxaabada waaweyn casharat almubashiriin ragga intooda badani gacanta abibakar baabay ku islaameen baa la yidhaha calaa kulli xaal raggii waaweynaaye ee muslimiinta ee islaamka soo galay markaasi waxaa ka mid ahaa cuثmaan ibnu cafaan iyo zubayr ibnu cawaam iyo cabdiraxmaan ibnu cawf sacd ibn abi waqaas طalxa ibnu cubayd illah raggaas baa ka mid ahaa iyo amiinu hadihi اlumma abu cubayda bn اljaraax raggaasi markay soo islaameen weliba waxaad moodaa in ay taarget in la qabtay qabaa'ilka o dhan in wax laga islaamin karo yani waxaad moodaa quraysh reerihii kala gedisnaayoo dhan inay nimankani ka kala tirsanaayeen maala cumaan ibnu cafaan oo kale nin umawiya buu ahaa reer bani umaye nin ka tirsan zubayr ibnu cawaam oo kale nin asdiya buu ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sahd ibnu abiwaqaas oo kale reer bani zahra bay ahaayeen alxa ibnu cubaydulaahi oo kale nin taymiya buu ahaa yacni waxaad moodaa jilibadii ay qurayshi ka koobnayd oo dhan in la waajahay cid walba sidii cid looga soo heli lahaa si dacwadu aanay u noqon mid reer gaara reeraha kalena ay dhahdaan waa wixii reer hebel wateen oo ay iska fogeeyaan reer gaara ku koobnaata ayuu reerahoo dhan si isleeg ugu waajahay dad badan baa markaasi islaamnimada kolba cidi soo gashay dadyawgaa u hor islaamay waxaa ka ahaa markaasi abaa cubayda ka mid isagoona reer banu xaarisa waxaa ka mid abu salama ibnu cabdilasad almakhzuumiy iyo haweenaydiisii umusalame saxaabayaddii la odhan jiray waxaa ka mid ahaa alarqam ibnu abilarqam ilmakhzuumi waxaa ka mid ahaa cuhmaan ibnu madcuun oo jumaxi isna u dhashay raggaas dhammi cubaydat ibnu alxaaris ibnu cabdilmualib ibnulmualib ibnu cabdimunaaf dad badan baa soo islaamay saxaabo dhowra marka laga warramayo saabiquuna alawaliin ilaa boqol iyo soddoneeyo dad gaadhaya baa la tilmaamaa oo rag iyo dumarba isugu jira laakiin kollay waa soo kala horhoreeyeen siday usoo kala horeeyeen axaadiis sanadkoodu صaxiix iyo tiro badan baa kusoo aroortay laakiin riwaayaadku ay iskhilkhilaafsan yihiin oo maalan eh, axaadiista ka warramaysa oo kale abidar alkhifaariy goortuu islaamay oo kale ama damaad oo kale ka warramaysa ama ka warramaysa eh, yani saxaabadii badan ee soo islaamtay ee noociyaadkaa kala gedisanu soo islaamay eh, dhowr baa sheeganaya maalan raabicu arbaca inuu ahaa kii afraad inuu ahaa ibnu kaiir iyo marka ay kulminayaan ninka la yidhahdo ibnu xajar alcasqalani waxay leeyihiin axaadiistan o dhan waxa lagu kulmin karaa bay leeyihin dacwadaas siray ahayd maadaamay siray ahaydna lama garanaynin kii soo hor islaamay nin waliba wuxunbuu laba saddexdu yaqaana mooyaane wuxuu islaamanadaa ku afara laakiin maadaama wuxu ay sir u socdeena wuxu aanu calan ahayn kolbaa cid lala hadlayo kolba qofku soo islaamayun midba un dhowrkanuu yaqaanay ama la xidhiiday unbuu moodayo in isagu afreeyey markaasaa laga yaabaa dhowr ninoo kala gedisan inuu axaadiis ka soo aroorto nin waliba uu leeyahay raabicu arbacaan ahaa kii afreeyey baan ahaa waa fii xuduudi cilmihi bay leeyihin dad kaloo muslimiini oo badan baa jira walow qoyskaa gurigaa nebigana ha noqoto calayhi salaatu wasalaam qoyskao quraaba dee maxay ah marka la sheego khadiija iyo cali iyo zayd marka la sheego saddexdaba looga inay goor hore islaameen abibakr haddii lagu daro dee afartiiba halka waa joogaanba saa daraaddeed waxaad ohan kartaa axaadiistan raabica wada sheegaysa waa fii xuduudi cilmi ayuu mid waliba ka warramayay dadyaw badan baa markaa islaamay dadyawga maalan saabiqiinta ka mid aha ee aan laakiin quraysh ahayn waxa aynu soo sheegan o dham waa quraysh e, saciid ibnu zayd iyo haweentii uu qabee faatima ee ay cumar bin khaaab walaalahaayeen iyo khabaab ibnu ard saxaabigii la odhan jiray iyo jacfar ibn abi aalib iyo haweenaydiisi ee asmaa bintu xumays la odhan jiray iyo khaalid ibnu saciid ibnu alcaas iyo haweenaydiisi ee amiine la odhan jiray iyo kuwaasoo dhamme goor horay soo wada islaameen dadyawga aan ka mid ahayn camaar ibnu yaasir iyo kooxahaasoo dhamme goor hore islaameen dadyawga aan ka mid ahayn quraysh ee islaamay waxaa ka mid ahaa cabdillaahi ibnu mascuud saxaabigii la odhan jiray oo hudali ahaa iyo mascuud ibnu rabiica oo qaari ahaa iyo cabdillaahi ibnu jaxash dadyaga lasii tilmaamo waxaa ka mid ahaa maalan suhayb ibnu sanaan oo ruum u dhashay camaar ibnu yaasir oo canis ahaa iyo aabihii iyo hooyadii ninkii addoonkii camir ibnu fuhayra laodhan jiray fuhayra abu fukayha miya may addoon ma ahayn camir ibnu fuhayra baan rajaynaya raggaasi waxay ka wada mid ahaayeen aduu raggii aan quraysh ahayn ee soo islaamay haweenka aan quraysh ahayn ee islaamay iyagana waxaa ka mid ah Eh, umu ayman aynu sheegnay haween badan baa islaamay maala abibakar oo kale gurigiisaba waa laga wada islaamay ilaa iyo caaisha ay lahayd gurigayga anigu wuxuun baan caqliyaystay buu lahaa reerkuba isagoo muslima ah. reerkayga isagoon qof gaaliba ku jirin ayuun baan anigu caqliyaystay dad iyaga hore u islaamay waxaa ka mid ahaa asma bintu abibakar oo kale dad badan baa islaamay wax cibaadaada oo soo degay oo macruufo xoog loo garanaya ma jiro bacd culamaai taariikh ama bacd aculamaa sia ibnu xajar oo kale iyaba waxay ku tagaan qabla asra walmicraaj qaطcan in salaad la tukan jiray ay jirtay asra walmicraaj shan salaadood baa soo degay laakiin eh, ibnu xajar oo kale wuxuu leeyahy qabla asra qaطcan salaad la tukada baa jiray caaishana de waabata laga wariyey riwaayaddaa salaaddu marka hore laba labay ahaan jirto markaasaa laga dhigay afar afar calaa kulli xaal salaad culamadu inta badani waa sheegtaa in salaadii uu jiray la tukan jiray weliba subaxii iyo habeenkii in la tukan jiray ama duluucu shamsiga waktigaa iyo qabla guruubiha meelahaasi oo kale in la tukan jiray salaadabaa la tilmaamaa axaadiista iyagu sheegaya waktigaa in jibriil markiiba weysada nebiga baray iyo kuwaas iyagoo axaadiis iska sanadkooduna aada u liito matnigoodana nakaaro badan ay ku jiraan oo qaadasho badan maleh nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu muddo dacwada sidaa waday ayaa waxaa la faray inuu dacwada kor ugu dhawaaqo waxaa soo degay aayadda qur-aan ee waandir cashiirataka alaqrabiin inkastoo baan filayaa mufasirkii abari oo isagu fasdac bimaa tu'mar aayaadkaa uu leeyahay aayaadkaasaa jahriga keenay ayan kaanat waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo degey maalan aayaadkan waandir cashiratika alaqrabiin ka tilmaamay suurat shucaraa suurad makiya ah suuraddaasi oo ka warramaysa runtii qiso ay culimmadu yidhaahdaan waxay u ahayd nebiga deganaanshiyo iyo ma-aalka qadiyadiisu ama cidhibteedu waxay noqon doontoo la dahreensiinayey waayo suuraddaasi waxay ka warramaysaa qisadii soo kala martay fircawn iyo nebi muuse bilow ilaa dhammaad ayaa qisadaasi soo socota waxay kaloo ka warramaysaa qoomam horo tiro badan oo nebiyadoodii diiday oo la halaagay nuux iyo caad iyo hamuud iyo qowmu ibraahim iyo qowmu luut iyo asxaabu layka waxaasoo dhan bay ka warramaysaa waxay kaloo ka warramaysaa un suuradda tani dadka fiicani cidhibta fiican inay iyagu yeelanayaan ama ay ku dambaynayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu bilaabay dacwo calana inuu sameeyo oo dadkao dhan loogu yeedhayo dacwadaasi aqaaribtan aynu ka bilaabno yaa qaraaba ahaa nabiga alayh salatu sl qraysh o dhame qaraabadiisa ahay axaadiista markaa inuu laba goor maalin intuu casuumadu sameeyey inuu isugu wada yeedhay oo dabeetana abi abilahab uu hadalka bilaabayba uu yidhi waa kuwan adeeradaa iyo tolkaayoo dham isu yimaadeen inayo waxa aad wadda iyo rabshadaa dadkaa ha geynin oo dagaal aanu reerku geli karin ha gelino yani inuu hadalkiiba isagu ka hor bilaabay oo marka aanu maalintaa waxba odhanin nebigu maalin labaad inuu haddana isugu yeedhay maalinta labaad markaasi inuu ilaahay u mahad celiyey oo bacda shahaada uu la hadlay qaraabadiisii yarayd weedhuu ku yidhi inay ka mid ahayd ina araa'ida laa yakdibu ahlah sahanku tolkii uma been sheego yani reeruu de hadday nin sahan loo dirto o la idhaao bal meesha roobka heliya wax soo meel abaaraba intuu soo arko ma yidhaahdo reeraha soo rara waxaan soo arkay yani lagama filayo saxan la dirtay intuu soo noqdo inuu been akriyo waayo marka horeba saxanka in reer ku guura loo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi bay leeyihin qabiilkiisa yaro hoose markuu la hadlayay ina araa'ida laa yakdibu ahla saxanka cidda loo dirtaa e, dadkooda uma been sheego ee ilaahay baan ku dhaartay aan alla kala jirine ilaahay rasuulkiisii baan ahay idinka gaar loo idinku soo diray dadkoo dhanna loo soo wada diray ilaahay baan ku dhaartay waa dhiman doontaan sidaa u seexataan waa laydiin soo bixin doonaa sidaa usoo toostaan waana laydinku xisaabi doonaa waxaa camal samaysataan janno iyo naar abadiya midunbaa geli doontaan riwaayadkaa daciifkii waxay tilmaamayaan maalan ama riwaayadka ahlu taarikhku ay wariyaan abu aalib baa u jawaabo wuxuu yidhi aad baan u jecelay inaan ku caawiyo nasiixadaadana waan aqbalay run inaad sheegaysana waan ogahay tolkaana waa kuwaas oo waxay ku kulansan yihiin inaanu mid adiga kaa mida nahay laakiin naftuun baan yaro jeclaysanayn buu yidhi cabdilmualib diintiisa in laga weecdo naftuun baan jeclaysanayn yacni waa kuu gargaarayaa oo hiilka adiga rabto waad iga helaysaa laakiin diintii reerkaan iska haysanaya anugu markay diin tahay halkii reerkaan joogaya laakiin inankii dee reer ka dhashay baato waad helaysaa gargaarkii waad iga helaysaa abulahab ba hadlay bay yidhahdeenoo isaga yidhi haadaa wallaahi sawa ah. waa ceeb waxaan aada wadaa abuaalib iyo maxamedo waxaa isugu jiibinaysaan waa ceeb ee abuaalibow reerka odagiisii baa tee inankaa yar inta inu dagaal aynan qaadi karin aanu ina gelin maanta gacanta qabo abuaalibna wuxuu ugu jawaabay bay dhahan wallaahi lanamnacanahu maa baqayna ilaahay baan ku dhaartee waan waxbaan ka celin inta aan noolahay inaan cidi taabanaynin calaa kulli xaal waxay tilmaamayaan ninkan tolnimadii iyo qabiilkiina inuu ugu hiiliyey rabay inuu u gargaaro wiilkan yaroo u adeerka u yahay laakiin diin ahaan muu qaadanin riwaayaadkaasi inta badan waa mashhuur fi taariikh laakiin culamaa alxadiid wax sanad fiican u sheegaya maan arag amaa xadiidka jabalu safa isagoo xadiid saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha aayaadkani markay kusoo degeen ayuu soo baxa dabeetana wuxuu yimi buurtan yare safa la yidhaahdo safida iminka waa tan masaajidka gudihiisa labada kurood oo inta la dhex socdo laakiin berigii hore kacbada iyo dee safa daara iyo magaala udhexayn jirtayba yani meel aan kala durugsan oo buuro yaroo markaa banaan iskaga yaalo kale ayaa u ekayd meeshaa yar buu yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu qayliyey yaa sabaaxaa waa sabaaxaa buu ku qayliyey weedhatani cinda alcarab waxay u dhigantaa un hayayda soomaalida oo kale waa qof wax arkay ama balaayesh arkay ama war dhiilale ama wax qof raba inuu sheego oo meesha intuu istaago marada lolo hayay hayay kasoo kacaa yidhaahdo un warkii weeyaan carabtu say u isticmaali jirtay halkaasuu istaagay dabeetana waa qayliye qurayshi markaa yeedha tan way ka yaabtay waryaa qaylinaya waxa la arkay inuu moxamed yahay dee beenna laguma baran alamin saadiq baa loo yaqaan war waxa maanta ka dhawaajiyey baa la yidhi waa arrin khatar e inugu yaacsiiya dadkii oo dhan baa isu soo baxay baa la dhaha dadaadu badan qabiil aan cidi ka imani ma jirto markii la ogaaday inuu nebi yani moxamed bay iyagu rumaysayin inuu nebi moxamed yahay alayhi salaatu wasalaam ayaa cid waliba timid xataa abilahabkii mucaaradka ku ahaa baa yimi meeshiisi soo taagay markii la wada yimi ayuu qabiil qabiil u kala qaaday yaa bani fahr fahr ibnuma yani waa quraysh ayaa qabiil ahaan quraysh buu ka soo bilaabay markaa waa reer bani faharow reer banu cadayow reer banu fulanow reer banu qabiilkii buu kala saar saaray haddana hoosuu sii waday reer banu cabdimunaafow reer banu cabdilmualibow ilaa rawaaidka qaarkood ay sheegayeen inuu soo gaadhsiiyey maxay xagga hoose faatima iyo cabaas iyo meelaha inuu sii gaadhay si uu sii kala waday wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi intuu u yeedhay qabaa'ilkii oo dhan ara'aytukum low akhbartukum ana khayla bilwaadi bisafxi hada ljabal turiidu an tugiira calaykum akuntum musadiqii waar may rumaysanaysaan haddaan idiin sheego war odhanaya buurtan dacalkeeda dambe fardaan kusoo arkayo ciidamo waa laydin gelaya ma iga rumaysan lahayde yani wuxuu rabaa inuu u tilmaamo marka hore khabarkiisa siday u arkayaan warkuu sheego war aydan ogeyn oo ah buurtaasi waxa ka dambeeya aydan arkaynin haddaan ka warramo oo sheego in col soo socdo laydin gelayo warkaa ma iga qaadanaysaan oo ma rumaysanaysaan waxay idhaahdeen nacam maa jarabna calayka kadiba saanan kuu rumaysan bay idhahdeen annagaa weligaaba wax been la yidhahdo kugu arag maa jarabna calayka ilaa sidqa run waxaan ahayn kuguma naqaano markaa saanan kuu rumaysan waa tawti ah waxay culimmadu inta badan ka warramaan yani asxaabi dacwa waxa fiican bay idhaahdaan tawti ah inay u ta kale qofka hadalkiisa waxa la aqbali og yahay marka iqa lagu qabo yani maalan tusaale iska fudud cid mansilatu shaykhuukha dadku ay u rumaysan yihiin cid ay sheekhnimo u rumaysan yihin hadduu war sheego dadku markiiba way wada qaadanaya nin dhalinyaro xataa haba cilmi badnaade hadduu intuu soo fadhiisto war akriyo wallaahi nin dhalinyaro baa midkaa sheegaya in la yidhahdo mooyaane waxaad moodaa dadka inaan hore uga daadegeen waayo weli kalsoonidii ahaa ninkan inuu sheekh yahay ayaan dadku in badan mala qaadanin saa daraaddeed waa laga yaabaa in runba ha ahaatee wuxuu sheegayey in laga soo yaro warwareego marka iqadu kalsoonida in qofka lagu qabo wax sheegaya wax weyn bay ka tahy sida awgeed ayuu nebigu alayh salaatu wasalaam awalan kalsoonidoodii dhistay oo wuxuu leeya war may rumaysanaysaan haddaan halkaa idiin sheego bal saan idinku ahay agtiina waxay sheegeen markaa inay ku kalsoonyihin oo aqbalayaan akhbaartiisa wuxuu ku yidhi markaasi fa innii nadiirun lakum bayna yadaya cadaabin shadiid haddaba waxa aan idinka digayaa oo aan ka digayaa cadaab kulul baan idinka digaya idinka horaysa oo idinka dambaysa weedhatan markuu yidhi oo uu saan ugu dhawaaqay oo weliba midhmidh u kala qaaday cidii dheg badan uma taagin bale wuu ku sii waday baa la yidhahdaa wuxuu tilmaamay war qurayshay war eh, war ilaahay naftiinna ka iibsada naf cadaabkaasi naftiinna ka badbaadiya war anigu waxba ma hanto laa amliku lakum laa amliku lakum min allaahi daran walaa nafca walaa ugni cankum min allahi shaya ilaahay agtiisa imikaba anigu waxba idinkama taro ninkii ilaahay rumeeye ee raaca ayaa ilaahay badbaadinaya laakiin nebi maxamed baanu tol ahayn ama qaraabo ahayn ama tolnimo la wadaagna waxba ku heli maysaan buu nebigu ley alayh salaatu wasalaam ee yeeloo ilaahay raaca markaasuu weliba qabiil walba hoos ugu sii kacay ilaa xad bay idhahdaan culimmada uu gaadhsiiyey cabaas ibnu cabdilmualib ilaa uu soo gaadhay ilaa weynantiisii soo gaadhay baa la yidhaahdaa oo yidhi faatima bintu maxamedey waa kuwa xoolahaygiiyo waxaad doonaysa weydiih wixii aan hayo waxbaan kaa siinayaa laakiin naftaada cadaab ka dhowro daad adigu diidda inaad cadaab iska ilaaliso waa ina nebi maxamed cidi cadaab kaaga dayn mayso ee cadaab iska dhowr buu ku leeyahy abilahab wuxuu ahaa nimaana la barakaynin nebi maxamedna adeer ruma u ah yani kuwa nebiga ka fogaana ilaahay waa ku anfacay diintii abilahab oo adeerkii rumana alla kuma anficin abilahab markaasi wuxuu yidhi markay dadku saasu u sheegay tabban laka saa'ir alyowm ala haada jamactana waar hoog maalinta inta ka hadhay ma waxaasaa dadka isugu yeedhaysay waxaan moodaya yani wax kaleo war inaad sheegayse waxaad la hayaalahaydee dadka isugu yeedhaysayba ma intaasay ahayd buu kuleeyahay hooge dabeetana waxaa soo degay aayaadkan qur-aan ee ilaahay leeyahy tabat yada abi lahabin watab maa agnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naara data lahab wamra'atu xamaalat alxaab fii jiidiha xablun min masad suuraddanina runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha mucjizaadka ee qur-aanku inuu xagga alle ka yimi lagu rumaysan karo waayo halkay carabtu yidhahdaan beedkiisibuu salad qura ku wada riday nebigu beedkiisii oo dhan salad qura ku wada riday markan aayaddani maxay sheegaysaa quraysh dad badan oo gaala aba ah ku jiray soo maaha yani waxaa muslimkuba wuu yaraa abilahab gaar baa isaga loo tilmaamo waxa la yidhi adigu naartaad gelaysaa abilahab wuu awoodi kari waaye mar qura inuu yidhahdo laa ilaha illa allah hadduu laa ilaha illa allah mar qura yidhahdo maxaa dhici lahaa de in la yidhahdo qur-aanku waa been iyo maxamed wuxuu sheegaya ilan kan waxaa tihi naartuu gelaya waa kan laa ilaha illa allah loo islaamay oo jan uu geli doonaaye wuxuuba waa dumi lahaayeen laakiin waa mucjizaadka yani qur-aanka waxyaaba tilmaamaya inuu mucjis yahay bay tilmaamaysaa abu sufyaan lama odhan nin naar baad gelaysa isagoo kuwa ugu adag ka mid ahaa bale labaatan iyo hal sanadood buu nebi maxamed la dagaalamayay saddex iyo labaatankii sanadood ee waxyigu soo degayay koob iyo labaatan sanadood qaa'id gaalo hogaaminayuu ahaa haddana ilahay unbaa tawfiiqda waafajiyo labadii sanadood ee u dambeeyunbuu isdabaqabto o iska islaamay dabeetana saxaabi buu noqday islaamka u jihaatamo dagaalamo markii dambe waa kaa abujah yani abu sufyaan hadduu ahaan lahaa ninka la ydhaha tabad yada abi sufyaanin waxay noqon lahayd in la ydhaha qur-aanku been buu sheego dee wuxuuba maaha wax saxa idan waxaan leenahay aayadda suuraddan yari waxa ay tilmaamaysaa qur-aanku si uu mucjis u yahay xataa basharkii meesha joogay ayaa la yidhi kan isagu weligii israami maayo finaar baanu gelaya dadkan kale si raja way qabaan oo wax islaami karoo badani waa ku jiraan ficlanna dad badan baa dadkii islaamay laakiin isagu sidiisiibuu ku halaagsamay oo ahlunaarkiisii ku yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam saas ayuu dadkii oo dhan u wada gaadhsiiyey ilaahayna wuxuu farayay fasdac bimaa tu'mar waacrid can ilmushrikiin ku dhawaaq baa la yidhi oo caddee kala dilaaci waxa alla uu ku faray subxaana wa tacaala gaaladana iskaga jeeso sidii ambiyada kaleba u lahaayeen yaa qowma icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru taas baa la yidhi caddee ou nabigu calayhi salaatu wasalaam bilaabay dacwadii jahriga ahayd markay bilaabantay waxaa bilaabmay markaasi dacwadii kasoo horjeedkeeda ahayd in loo ololeeyo sidii loo baktiin lahaa awal waxay ahayd dee afraad qof in loo tago oo islaamnimada loo sharxo oo ama gala ama diido bes qof qof un awal u socotay dadkaa horena qof qof bay usoo islaameen iminkase waa si calana inuu nebigu wax u sheego calayhi salaatu wasalaam inuu tago goobahay ku shirayaan meelaha lagu sheekaysto dhulka la yimaado kacbada iyo meesha yimaadaan dhulkay sanamada ku caabudaan meel walba in laga sheego si calana marka waxay noqotay dacwo ololaheeda wadata oo dib u bilaabanto loo ololeeyey oo si cadna u socota nimankii carabeedna markaa waxay bilaabeen in laysu tago sidii loo waajihi lahaa laga fekero walidalik baa waxaa bilaabmay isutagyadii ahaa maalan qaababkii loogu looga hortegi lahaa in la sameeyo maalan waxaynu naqaanaa culamai taarikh inay soo arooriyaan inay shireen carabta oo wax laysweydweydiiyey oo waxyaabaha laysweydweydiiyey ee ka mid ahayd welid binu muqiro oo kale ayay yidhaahdaan baa isugu yeedho waxay yidhahdeen war maxaynu nidhaahnaa ninkan waktigii xajkiina waa soo dhowayay jaahiliyadii carabta weli way xajaysaa oo nebi ibraahim dee diintii uu ka tegey weeyaan marka waxaa la leeyahay war wakti mawsamaa soo dhowo maki buuxsami doonto dee hadduu dadka intuu wixiisan uu bandhigo uu dad helana waaba laynaga badan karaa ninkani xoog buu helayaay yuu xoog helina dadka kale aan ka hortagnay maxaynu nidhaahnaa maxaa dadkii lagala hortegaya waxyaabaha isweydiinaya waxaa ka mid a ah aan idhaahno waa gabaya waa falalow waa sixiroole waa caynkan waa kuwa culamaa siira sheegay inuu mid kasta weliid binu muqhiira diidanay u lahaa ma jirto kanna maaha hadalkiisana hadalkani hadal kaahin waan aqaanaa warkiiyo sixroole iyo falolowo warkii maaha ma aha ninkani nin waalan ma aha ma aha sixroole iyo warkii maan aqaana gabayaa waan aqaanaa iyo gabayada sida badaha gabayga o dhan la tiriyo dhan waan aqaanaa mid e, kasta oo bad gabaya waan garanaya waxaan wadaa bad gabay maaha akhirkii bay idhahdeen bal waaya haddaa maxaanu dhahnaa waxay sheegeen oo dhan markuu radiyey ayay isagii yidhahdeen de bal waay adugu tala keena daba maxaan idhahnaa wax kala garan maaye buu yidhi waxa ugu dhodhow inaynu idhaahno maxay waxaanu waa sixirkuunbaa malaa la qaatay xaggiisa inaynu maroon idhaahno ninkana waa sixirroole waana suuratulmudatir qaybaheedan dambe sababtay kusoo degaysay culamadu sheegaan inahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar uma qutila kayfa qadar uma nadar uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar faqaala in haada ilaa sixrun yu'har in hada ilaa qowl bashar waxa la yidhaha weedhaa intay qaateen ayaa dadkii laysu qaybiyey markaa waxaa la yidhi dhulka maka laga soo galo maka waa buuraley maadaama dhulku uu buuralayeyna wadooyin yaroo kooban unbaa jiro oo laga soo galgalo dhulka laga soo galoo dhan dad ha loo qaybiyo dadka ka hortaga oo wacyigeliya oo faafiya brobagandhadeena tan oo been fakatay dee runimo gaadhadii un weeyaane beentan ha lasii daldalo inta aanu warkani gaadhin beentan iyo faafinteeduna runtii waa asaaliib soo jireena xataa kuwan dambe ay rumaysan yihin yani maalan qaacidada iclaanka bay dhaahdeen ugu weyne la rumaysan yahi waa un warka in lagu celceliyo dadku akhirka uu rumaysanaya b b sidaas markay idinku wado wado wado waxay sheegto dhan runbaa imika laysaga haystaa waa daliil b b saa sheegtay runbuu haystaa waxay b b so sheegtaa inay diinta ka mid tahay mushkiladii waxa weya waa ku celcelinta tan waayo waxaa la yidhaha ra'yiga kan maalan nadariyadda iclaamiga ee ku-celceliska dunidu waxay uga dambaysaa coblas nin la odhan jiray coblas waa wasiirkii iclaamka ee hitler baa la yidhahdaa hitler wasiirkiisa iclaamku waxay ku talagaleen ciidan baa jabay iyo waxaan in la sheegin in been dunida lagu harqiyo dabeetana wariyaashiibuu ninkani wuxuu kula ballamay eh, maadaama dawladda dee dawladda eh, naazio adag ay ahaydoo isku xidhan beenta sheega laakiin ugu celceliya dadku way rumaysanayaan uune mujarad buu ninkaasi amar wuxuu ku bixiyey in ku celceliya marka waxay dhahan waa qaacida iclaamiya dadku waxay u baahan yihiin in warka loogu celceliyo akhiiran way iska qaadanayaan haddii dhowr goor lagu celiyo ninkaasi waa irhaabi waa irhaabi dadkao dham irhaabay kuu qaadanayaan waa mujarad un in warkaasi uu noqdo war lagu celceliye inuu noqdo waxay qaateen nimankan carbeed inay meelahaasi oo dhan tagaan beentaasi la faafiyo laga horaysiiyo eh, culamaai taarikh baa sida usoo wariya laakiin ficilka eh, maalan abulahab oo kale waxaa la yidhaahdaa dadkii dadka daba socday musnadu imaamu axmed saa ku qoran oo kale inuu ka mid ahaa isagu raggii baxayey bale inuu isagu nebiga dabageli jirayba isagu wuxuu yidhi aniga igu daaya idinku warka kale qabaa'ilkan iyo waxaan imanaya kusii faafiya xajka marka lasugu imaado isagana aniga ii daayo inuu isaga daba soconaya marka waxa la yidhaha intuu nebiga dabagalo ayuu nebigu wuxuu tegayay manaasishii dadku ay degayaan suuqyadii dadku ay kala degayaan cukaad iyo majana iyo dilmajaas iyo waa meelihii markaa carabta ay degi jirtay marka la isugu yimaado xajka meelaha la degaa xajaj iyo meelahan markay soo maraan suuq baayac buu ahaayo wixii dunida laysaga keeno o dhan baa lagu kala iibsadaa wuxuu kaloo ahaan jiray meel eh, qabaa'ilka carbeed isugu faanaan oo laysugu afdhigto qabiil waliba gabayaagiis iyo aftahankiisuu keeni jiro ama khudbad ka jeedin jiray ama gabay akhriyi jiray oo gabayadaasi ay ahaan jireen markaa la ydhaha wallahi qabiilka dee reer hebel gabayaagooda loo babac dhigi kari maayo oo meel adabku laysugu soo bandhiga bay ahayd markuu nebigu daba soco socdo ee uu reer meel tegan u yimaado bay ilaahay ka cabsada waryaa wax iga dhicinaya ilaahay diintiisa dad gaadhsiiya abiilaha baa daba taaganoo leh ana adeerkii iyo wiilkan yar waxba ha dhegaysanina waa wiil yaroo bidcooloo diinta ka baxaya buu yidhahaa saabi bay ku sheegi jireen saabi waa qofkii diin hore ka baxay ee diin dambe gala yacni waa wiil yaroo bidcoolo ah oo ka tegaya anaa adeerkii iyo waxba ka dhegaysanina buu la daba taagna asaaliib badan bay adeegsadeen runtii asaaliibtaasi dacwada lagaga hortegay waktigaasi waxaa ka mid ahaa in lagu jeesjeeso lagu cayaayiro istihzaa loo muujiyo lagu qosqoslo la maago laga dhigo kaanamaa qof waalan inuu yahy qofka haddii mujtamac oo dhami meeshaad soo fadhiistaba haddii lagugu qoslo oo lagugu boqo waad waalanaysaa akharka yani qof waalan oo kalead kaanaysa dadkan xataa waalan dadka waa aragteen isagoo marka hore iskaba yaro miyar qabaan xoog waalan bay caruurta iyo dadka iyo daba buuqaano markaasuu kasii wada dhigaa adigoo miyar qaba haddii kuwa lagugu itixaam waalanaysa runtii waxay isku dayeen markaa in loo sameeyo dacaayadda tana ilaa xad in suuqa laga saari karo walidalika waa ka dagaaladaas oo dhan qur-aanku ka warramaya dagaalkaa iclaamiga ah ee ilaahay qur-aanku leeyay waqaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun bay yidhahdaan ilaahay ka baqa buu le markaasi leeya kan qur-aanku kusoo degayow nin waalan baa tahay bay leeyihin waxyaabay ku lahayeen waxaa ka mid a ah, sukhriyada iyo kadibka keenayay wacajibuu an jaaahum mundiru minhum waqaala alkaafiruuna haada saaxirun kadaab waxay la yaabeen baa ilahay yidhi mid digayaa inuu u yimaado markaasay gaaladu waxay yidhahdeen waa sixroole beenaalo ah ayay yidhaahdeen waxaa kasii dana sida isha loogu mudaye loogu xaqiray yani hadalka marmar baa ficilka iyo hamsiga iyo ilkumudka iyo carabka uu kasii foolxun yahy walidaalika ba ilahay wuxuu leey wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka biabsaarihim waxaabay ku dhawaadeen baa ilahay leey kuwa gaale inay isha kugu legdaan ba alla yidhi lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun bale istihzaagoodu wuxuu gaadhay inay yidhaahdaan ilaahay ma cid adiga dhaanto u soo dirtaabu waay intuu agoon yara lasoo dirayo odayadii qorashoodoo dhamme way joogaane maa qoraysh iyo dadkii hantiilaha iyo dadkii waxayste iyo waayeelka maxaa loo soo diri waaye inta inan yaroo agoon iyo rajay kusoo koray alla soo diranayo waa ka alla ku tilmaamaya markaa markay iyagu lahaayeen ma ilaahay maadu kugu manaystay bay anaga dhexdayada waa ka allana ugu jawaabaya alaysa allahu biaclama bishaakiriin waar ilaahay miyaanu ogeyn cidda u mahadnaqaysa cidduu isagu dooranayo miyaanu isagu ogeyn waa ilahay qur-aanka ka warramaya in aladiina ajramuu kanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yatakaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin waidaa ra'awhum qaluu ina haulaai ladaaluun wamaa ursiluu calayhim xaafidiin jees jeeskan iyo cayaartan iyo kuqosalkan iyo buuqan iyo waxani waxay gaadheen dee xad qofka caadiga ah waxaynu dha waa la waali karaa walidaalika baa ilaahay qur-aanka wuxuu alla ku leeyay nebiga isagoo tilmaamaya masheeladani dhibta ay ku hayso walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun baa ilahay yidhi waan ogahay ba alla yidhi subxaana watacala inay laabta ku cidhiidhtoomayso waxaanay kaa sheegayaan sidanay kuu dacaadaynayaan iyo waxaan kaa sheegaya haddii mujtamac weliba kuwii kuugu xigay tol iyo qaraaba ad lahayd haddii alla kugu diro ay iyagun kaa daba shaqeeyaan oo saa lagu dacaadeeyo magaalado dhami kaa soo horjeesto dadko dhami ku wada dacaadeeyo naftaa isugu kaa imanaysa ilaahay laakiin wuxuu u tilmaamay markii loo sheegay walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun markii alla tilmaamay waxaa kaloo alla uu sheegay suurat alxijri wuxuu kaga bixi lahaa dabeetana waxa la yidhi fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yatiika wacbud rabbaka xataa ya'tiika alyaqiin ilahay wuxuu yidhi iska tasbiixso oo ilaahay u sujuud oo xidhiidhkaad alla leeday badi waxaan kaloo dham waxba noqon maayaan idan qofka muslimka ahi sanad uu ku tiirsado balaayo dham hadday haleesho sanad lagu tiirsado dee waa allun subxaana wa tacaala ilaahayna qofka muslimkii wuxuu kula hadlaa waa markuu salaada tukanayo qofku markuu salaada tukanayo ilahay buu toosula hadlaya ilahay baana kuu jawaabaya saa axaadiista saxiixa oo nebigu ku tilmaamay alayh salaatu wasalaam saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy tasbiixso oo sujuud oo ilaahay caabud ilaa inta geeridu kaaga imanayso halkaagaa joog inaa kafaynaaka almustahzi'iin baa ilahay yidhi kuwan kuu jeesjeesaya anaa kaa kaafinaye sidaa yeel baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala inaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilahan akhara fasawfa yaclamuun waxaa kaloo alle uu tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam ariiqan inuu yahay ariiqii ambiyadu mari jirtay marka inaanay keligaa ahayn dhibtuye waa wado mucabad ah yani waa wado la budliyey oo hore hortaajira waa uu soo maray nebiyadii hore ay soo mareene adkaysaa laleeyahy walidalika baa ilahay wuxuu leeyay walaqad istuhzia birusuli min qablik faxaaqa biladiina sakhiruu minhum maa kaanuu bihi yastahziuun adiga rusushii kaa horraysayba waa lagu jeesjeesay baa ilahay yidhi laakiin beledu wuxuun bay ku dambaysaa baa ilahay yidhi kuwan jeesjeesaya ee adigu ariiqaagaasi hay xarbu dacaayaha badan way wadeen waxay kaloo wadeen yani xuruub tiro badan bay nebiga la galeen alayh salaatu wasalaam waxay kaloo wadeen xarbu shubahaat ihaaratu shubahaat iyo dacayaad beenoo kaleo tiro badan in la sameeyo oo ah dadka sidii caamada loo shaki gelin lahaa mar waxay dhahaan waa adqaasu axlaam maxamed habeenkii unbuu riyoodaayo dabeetana subaxiibuu intuu isku soo toostasiye bay yidhahdeen ayuu la yimaada yidhahdeen waa laysoo waxyooday bal iftaraahu bay lahaayeen waa soo been abuurtaa dad baa usoo dhigdhiga bay yidhaahdeen meelahaasu kasoo dhegedhegeeyo waxoogaa uu dad kasoo dhegdhegaystay in haadaa ilaa ifkun iftaraahu wa acaanahu calayhi qowmun aakharuun qaar kale ugu gargaaray bay yidhaahdeen oo jimanba waxu sheeg sheegay iyo waxbay sheegaan waa qaar kale bale waxaad ka garan kartaa xataa dacaayadani siday u faaftee dadku u aqbalay axadu saxaaba wuxuu ku islaamay masaladan damaad saxaabiga la yidhaahdo wuxuu ahaa qabla alislaam dadka dadka jinka ka saara ayuu damaad ahaa xadiiskaas waa xadiis saxiixa damaad markaa waxaan maqlay buu yidhi ninkaasi in jindardareen wararkii lasoo gaadhsiiyey waxaa laga dhaadhiciyey maxamed in jindardaray nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam markaa waxaan maqlay bu hi ninkaasi inuu xanuunsanayo jindardaray dabeetana wuu soo lugayo waxaan u socday bu hi miskiinkaasi dadku ay ku qaylinayaan aad jinka ka saarti magaalada maka wuxuu u yimi markaasi inuu maxamed jinka ka saaro kadibna waan u waxaan ku yihi bu hi nin dhakhtaraar hoo tabiiba jimankana dadka waan ka saaraa dee dhibtaana waa lagugu sheegayaa aan bahalka kaa bixiyo kaa farsameeyo warkiisii markuu akriyey ee uu sheegtay ayuu nabiguna alayhi salaatu wasalaam la hadlay nebigu alayhi salaatu wasalaam markaa xamdaladiibuu ku bilaabay in alxamda lilahi naxmadu wanastaciinu xamdaladu akriyay markuu ku akriyey ayaan waxaan igu yidhi acidhu iigu celi haddana wuu ku celiyey buu yidhi markaasaan idhi buu yidhi haddana acidhu iigu celi wuu ku celiyey buu yidhi markaasaan waxaan gartay buu yidhi warka ninkani sheegayo inaanu ahayn warkii jibanka iyo eh, sixroolayaasha iyo baabkan kaahinada iyo farsamadan aqaanay warkeedii inaanay ahayn baan gartay buu yihi markaasuu islaamay wadadyagii ugu horreeya islaamuu ka mid yihi saxaabadii saabiqiinta ahaa ayuu ku jiraa damaad sababtu u islaamayna waa nebi maxamed jinka ka soo saar bu is yidhi yacni waxaad garan kartaa markaa dacaayaddu siday u faaftay ama dadku uu qabuulay waa mushkiladda iminka iclaamka reer galbeed inugu hayoo kale reer galbeed iyagaa dadka dilaya waxay doonaan samaynaya iyagaana warramaya oo wixii jirayna iyagaa ka sheegaya dadka u sheegaya dadku waxay sheegayaan unbuu run u haystaa halna kama run inta ugu badani waa been dee ilaahayna marka horeba wuxuyna yidhi wain ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanu faasiq hadduu war idinla yimaado iska hubiyaa la kaafirka isaga kiisa maxaad umalayn markaa inaguna kaafirka inugu hor rumaysan ogni waxay sheeganayeen iyagu markaasi waa asaatiir alawaliin bay lahaayeen waxaan ku soo degay bale waa ka qur-aan soo degay ilaahay uu masaladan ka afinayo markay yidhaahdeen jiman baa ku soo degay iyo ra'yi baa la socda carabta waxay rumaysnaan jireen nimanka gabayaagooda inta badan in wax loo sheeg sheego oo jin kalaa la socday odhan jireen in gabayaaya hadda aragta bay jiman baa waxu sheega taasay rumaysnaan jireen marka waa ra'yi fulaan baa la odhan jiray oo la socdaa wax sheeg sheegaya ilaahay baa markaa qur-aan soo dejiyey hal unabiukum calaa man tanazlu shayaaiin tanazalu calaa kulli afaakin aiim baa ilaha yidhi waxaa ma idiin waramaabaa ilahay yidhi kuwa shaydaamadu kusoo degaan siroolayaasha iyo beleda iyo kuwan faaliy iyo waxaan shayaaiintu kusoo degaan waa calaa kulli afaakin aiim mid kastoo beenaalo ah oo dembi badanaa buu kusoo degaa ee bal eega nebi maxamed oo ma ku haysaan calayhi salaatu wasalaam mid beenaalo oo dembi badanaa taarikhdiisa ma ku haysaan siiradiisa ila waa haysaan idan waxa weeyaan ma aha shaksiyad uu shaydaanba xaggeeda usoo kici karo kuwa shayaadiinta wax ku akrinayaan waa inay sifaatkan yeeshaan waxay badiyeen nimanka carbeed oo in badan isku dayeen inay dadka yidhaahdaan ama waa waalan yahay ama waa gabaya ilaa qur-aan soo degaya ilaahay uu leeyahy maaha gabaya oo ilaahay leeyahay shaacir iyo majnuun toona maaha bale ilaahay wuxuu xataa qur-aanka lagu sifeeyey sifaatka gabayaaga lagu yaqaano saddex sifaa lagu tilmaamay washucaraa yatabichum lgaawuun alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun waanahum yaquuluuna maa laa yafcaluun saddexdan sifo khaasiyadood bay leeyihin baa la yidhi bal ka eega nebi moxamed ma ku haysaa waxaa la yidhi shucarada had iyo goor waxaa raaca dadka qawqaa'iyiinta jamaahiir iska masaakiin unaan wax badan dadaan kala ogeyn ayuunbu intuu hadal isugu toostoosiyo qurxiyunba ka daba sacabiyo raaca waxaa kaloo ilaahay uu ku sheegay kooxdaa koox shucarada dadka markaa dabagalaa waa noocaasaa la yidhi fanaaninta iyo noocaasi inta ugu badan leh dumar iyo caruur iyo dad waalanubaa daba socdaa bal ufiirsan un adigu mid gabya ama heese ama noocaasi ila aladiina aamanuu baa ilaahay kasoo soo reebay koox yar baa lasoo reebay in yar baa laga istitnoodoo la yidhi kuwaas waa ka hadhan yihin laakiin inta ugu badan leh waa nooca kan waxaa kaloo waa la sheegay subxaana wa tacaala alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun waa dad meel walba iska dhumbada waxuu arkaa wax ka sheega nebi maxamed kaama yahay baa laleeyahy alayh salaatu wasalaam had iyo goor dadka gabayaagii waxay u badan yihin dad tartaarina dad hadal badan oo sheeko badan oo wax walba wax ka sheego ah hadlo un afka isku darin waxaa kaloo ilaahay uu ku sheegay waanahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaanay samaynna way sheegtaan faan gabayaagu waa faan badan yahy had iyo goor hadduu reerkooda ammaanayo reerkooda bahaladii dadkao dhan cunay buu ka dhigaya hadduu isagu is ammaanayo yani nin khatara buu iska dhigaya waa waxaanu samaynoo tiro badan ayuu sheegtaa ilaahay markaa wuxuu yidhi waanahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaanay samaynoo tiro badanna way sheegtaan nebi maxamed miyaa sifaatkaa ku haysaan baa ilahay leeyahy yani ma aha sifaatkan oo dhan laguma hayo sifaat waan wanaagsan baa lagu haya qur-aankuna in badan ayuu xalaaliya waxay shubahaad soo arooriyeen uu radiyey shubahaadkaa tirada badan le ay soo aroorinayeen inta badan waa shubahaad ku salaysnaa madmadow in dadka laga geliyo diinta gaar ahaan tawxiidka iyo risaaladuu nebi maxamed waday iyo inuu dacfi jiro wakti dambe oo laysa soo saarayo qiyaama inuu jiro iyo qur-aankan inuu xagga alle ka yimi waxaasay dadka shubahaadka gelin jireen mar ay yidhaahdaan eh, ilaahay muxuu malaa'igu soo diri waaye iyo mar ay yidhaahdaan bal rasuulkan suuqa idinla wareegaya suuqa isba ka xoogsanaya haddana nebiga idin sheeganaya eega yani waxay rabaan inay yidhahdaan ma ma maa lihada rasuuli yakulu acaam wayamshi fi laswaaq bay yidhah waxa rasuulkan eh, cunada cunaya ee isba suuqa marmaraya ilaahayna subxaana wa tacaala in badan buu waxoodan radinayay ilaa xadda beenta ay abuurteen ay yidhaahdeen maa anzala allahu calaa basharin min shay ilaahay dadka wax kuma soo dejiye maxaa malaa'ig loo keeni waayey bay idhahdeen isagoo ilaahay radinaya waa kale qul man anzala alkitaaba aladii jaaa bihi muusa nebi muuse kiisa way rumaysnaayeen iyagu haddaa kii hore muuse sida yaa keenay baa alla leeyay subxaana wa tacaala miyaan bini aadam ahayn cidda loo soo dhiibay waa ka alle subxaana wa tacaala ku tilmaamaya muuseba inuu rasuul ahaa nebi maxamedna inuu rasuul yahay oo la mid yahay mar waxay lahaayeen annaba bini aadam kula mida baanune maanu rasuulla noqono ilaahayna waa ka u tilmaamayaa law yaclamu xayu yajcalu risaalata ilahay isagaa og cidduu dooranaya uu rasuul ka dhigayo waxay ahayd un dafiraad la rabo in nebi maxamed la dafire dee nebi ibraahim iyo ismaaciilba way rumaysnaayeen inay ambiye hore ahaayeen waxay laakiin rabeen inay kolba dacaayad nooca furaan mar ay yidhaahdaan ilaahay muxuu miskiinkaaga yar agoonkaa ka soo diraya muu labadii oday ee magaalooyinka waaweyn soo diro lawlaa nuzila lawlaa nuzila hada alqur'aana calaa rajulin min alqaryatayni cadiim bay lahayd labada oday ee waaweyn ee labada magaalo maa mid ka mida ah lasoo dira maxaa adiga lagaa soo diraya ilaahay baa wuxuu ku leeyahy ahum yaqsimuuna raxmata rabbik ma iyagaa ilaahay naxariistiisa qaybiya markay odayaal u qaybinayaan iyo nooc kan ma yaga ilaahay naxariistiisa qaybiya baa ilahay leeyahay subxaana wa tacaala allahu aclam xaytu yajcalu risaalata yani ilahay isagaa og cidda uu rasuul ka dhigayo iyo cidda ku habboon inay risaalo qaado marar kale waa ka ilahay qur-aanka inoogu tilmaamaya inay lahaayeen waa maxay rasuulkan suuqa jooga ee xoogsanaya caynkani ma ilaahay ama rasuul soo diro ama hadduu rasuulku xagga alle ka socdo boqoraduba ninka ay soo dirayaan cid u dirayaan xaashiyo dhan baa la raacya yani madaxweynuhu markuu ummad idin soo diray wasiire waxoogaa askar iyo dad la socda iyo waxoogaa lacagay waxbaa lasoo raacaya muu qof muuqda noqda bay leeyihin hadduu rasuul lasoo diray uu yahay waa ka ilaahay ku tilmaamaya inay yidhaahdeen lowlaa unzila ilayhi malak fayakunu macahu nadiira aw yulqaa ilayhi kanzun aw takunu lahu janna yaakulu minha waqaala aalimuuna in tatabicuuna ilaa rajula masxuura bay idhaaheen nin la sixro waalanuun ayaa daba socotaan laakiin waxaasoo dhan ilaahay baa radiyey subxaana wa tacaala waxyaabaha ay ka horgeynayeen waxaa ka mid a ah inay dacaayad ku furaan inaan aakhira jirin aidaa mitna wakunaa turaaban wacidaaman ainaa lamabcuuuun aw aabaauna alawaluun ama dalika rajcun baciid meel kale ay ku tilmaamayeen waxaasoo dhanna ilaahay baa wada radiyey subxaana wa tacaala oo u tilmaamay bacu bacda almowt waxaa loogu talagalay dee dadku xumaha inay dunida ka samaynayaane tirada badan leh eh, iyo hadhow inay sidaa un lagu wada sinaado qof waliba mar intuu dhinto un de waa xukum isku wada mid a kii kunka dilay iyo kii aan waxba dilin geeridu way wada haleelaysaa idan maxaa aalimkii maaa